على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل لا يصح بيع نتاج نتاج كقوله إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك الولد ولا أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن لذلك halkan mualifku wuxuu ka bilaabayaa ruyuucda muxaramka ah oo munaasabada ribada la xidhiira ribadu walow taxriimka ay u dheertahay axkaam khaasa oo shuruudda haddii la ilaalin waayo uu beeci xaraam noqonayo waxaa jirta buyuuc kale oo sideeda manhi u ah oo la xaraamtinimeeyey sharciguna uu u diidey in shuruudii ay buuxin weyday waxaan horey usoo sheegnay inay kamid tahay waxyaabaha ugu badan ee beeca fasaadiya wixii inuusan macruum ahayn oo jahaale iyo qarad ay ku jiraan taasina waxay wax u dhimaysaa asalkii ridihii qofka qofku waxaanu garanayn kuma raalli noqon karo waxa uu diido ama ogolaado waa waxa uu garanayo buyuucda haddaba keenaysa in jahaalo fool xun ama jahaalo badan oo laga maarmi kara ay soo gashaay buyuucumuxarabay ka mid tahay laakiin buyuucda muxaramadii waa tii uu nahyi sharcigu ku yimid ciladiyo sababtu haba noqoto qarar iyo jahaala ku jiraba laakiin buyuucdaa sharcigu xaaraantinimeeyey baa laba qaybooda qaybaan aan ansaxaynin waana xaraam mana ansaxayso iyo qayb ansaxayso dhinac waa ka xaraam oo waa la reebay laakiin way ansixi haddaba fisalada qaacidadeeda waxay tahay waa laba qaybood buyuucdaas nahyigaa wuxuu yahay laba mid nahyi keeni kara fasaad inuusan beeca ansixin iyo nahyi keeni kara inay dembi tahay laakiin uu ansaxayo culimada waxay dhahdaan daabidka iyo qaacidada ay dejiyaan haddii nahyigu uu u noqonayo daatada waxaan la samaynaya laftiisaa la diiday oo si ahaan baan isaganba loo ogolay oo maba la kala saari karaa wixii lagaa reebay iyo waxaan aada samaynaysa waa isku mid tusaale waxay yidhaahdaan soonka maalinka ciiddaa sharcigu uu reebay ciidda reebitaanka la reebay in la soomay iyo inaan la soomin soom maxaa la yidhahdaa haddaad tiraahdo waa maalintii oon waxna la cunin waxna la cabin baa la layidhi ciidna maxay tahay waa in la cunoo la cabaa sharcigu ciidda wuxuu dalbayaa cunto iyo cabitaan soonkuna wuxuu dalbayaa in la daayo labadii haddaba waxaan lagaa reebay ee lagu yihi ciidda ha soomin waxaa weeye ciidda cuntada iyo cabitaanka hadayni waan soomaya haddaad tiraahdaa waan daynayaa wey haddaba waa la soomay iyo soom baa la iska nahiyey ciidda labadaa isma geli karaan waayo inaad soomtaabaa la diidan yahay oo cunto iyo cabitaanka oo xaqiiqatu soom ahaa samayso oo diyo cuntada iyo cabitaanka joojiso ahaa soomba waxa u ahaa ama nahyigu hadduu u noqonayo shardi lagama maarmaan aho caqdigu uusan asaxaynin la-aantii sida buyuucdan uu sheegaye shuruudii waxaan soo marnay an yakuuna macluuman in la garanayo hadduuba jahaalo aan la garanaynin yahay dee shardi asaasiyaa la waayey waana buyuucda soo socota halkan uu kaga hadlaya wixii aan inta ahayn hadduu nahyigu taabanaynin labadaa midna laakiin dhib uu keeni kara iyo arrima intaa ka baxsan uu nahyiga uu sababto ay tahay caqdigu waa asaxaya waa dambaabaysaa saxa waa casa caqdigu waa asixi adna dambiilaata labadaa qayboodba haddaba qaybiyo wuxuu soo hormariyey qaybtii nahyigu shardi laasim oo shuruuddii caqdiga kamida uu beecani burinayo laga waayey kuwaas ma asaxayo kadib uu kuwa kala daba dhigi doonaa muxuu yidhi laa yasixu ma asaxayo baycu nitaajin nitaaj da-da ilmaha xoolaha dhalan doonta ilmahay sii dhali doonaan in la gala ma banaana waxaaban bannaanayn ilmaha uunka ku jira in la galo kaa marka uu dhasho kuu sii dhali doona haddaad gadana oo horta isagu inuu dhalan doono nolol ku dhalan doono ma la hubaa maya isagu dhadig iyo laboodu wuxuu noqonaya ma la hubaa maya waa la qiyaasi karaa hadda waayaha laakiin lama huba wili ogaada dadun si ilmaha midaba gabadh loogu sheegayay ilmihii markuu dhashay wax kala noqday oo badan baa la arkay inta haalibka waa la qiyaasaa laakiin yaqiin maaha isagii hadduu dhashay inuu noolaan yaa warhaya inuu ilmo sii dhali doona yaa warhaya ilmahaasi inuu fiicnaan doona yaa garanaya waa jahaala calaa jahaala calaa jahaala wey waa arar kaamil oo jahliya ah lama ogola an yakuuna macluuma baa la waayey laa yaصixu asixi maayo baycu nitaaji nitaaji ilmaha dhalan doona kuu sii dhali doona in la gado laftiisaa la gadayaa lama ogola ka qawlihi waa inuu yidhaahdo oo kaleeto idaa walidat naaqati hashaydu hadday ilmo dhasho wawalida uu dhala waladuhaa ilmaheedana mid kala sii dhalo faqad bictu kalwalad ilmaha damaan kaa galay ee labaad ka dhalan doono kuu dhali doonaan kaa galay walaa an yabiica suuro labaad bay udhici kartaa tan carabtuna ay yeeli jirtay innaga soomaalida waxaan arki jira oo naqiinay da-da uurka ku jirtee adigu riman yahay in lasii iibsado wixii waran ah baan arki jiray waaga ariga arigu qiimaha lahaa da-dan dhalan doonta in lasii gato marmar baan arki jiray waxoogay isku fallisaan beeco aryuhu beecay qiima ay lahaaya jirtay suuro labaadna way u dhacdaa inaan waxaa laftiisa la gadaynin laakiin waxaa la kala gadanaya ajashi iyo muddada xilligaa lagu muddeeyo walaa an yabiica shay-an wax inuu gado wayuajira samana lacagtana uu dib dhigo lidalika inta uu ilmaha labaadi dhalan doono waxa waan kaa gatay lacagta waxaan ku siin ilmahan dhalan doona markuu wax dhalo isagaan inuu dhalan doona war loo hayn inuu wax dhali doonana war looma hayo marka ajalkii waa majhuul haddii waxyaabaha buyuucda ajal la sameeyana sida salamkaan ugu tegi doono waxaa shardi ah ilaa ajalin macluum ajalka in la garanayo intaa haddaan la samayn an yakuuna macluuman tii baa la waayey waa jahaliya alad saddex beec oo kaleu ku daray kaasi waa beecas walaa baycu lmulaamasati ma banaana wlmunaabadati ma banaana wlxasaatina ma banaana saddex beyc oy carabi aqoon jirtay weeye qayb ka mida iyagoo wejigii iyo magacii loo bedelay bay maanta jiraan bayculmulaamasa waxaa weeye waxbaa la kala gadanayaa kasoo qaad dhar inuu yahay taabashadu beecu ku dhacaa iskama fiirin kartid gedgedis ma aha waxaan ma ku qanciyey ma aha haddaad taabata mid taabo waa nooc baktiyaa nasiiba ah. dhinaca kale marka loo eego waa iska baktiyaa nasiib waxaa lamida ah walmunaabada munaabadana waxaa weeye alaabta waynu isu soo tuuraynaa mar haddaan hoobku idhaahdo aan kuu soo tuuro beeca waa dhammaaday khiyaar male ka noqod male nasiibkaa wuxuu kugu noqdo walxasaati dhagaxan tuur weeye midkuu ku dhacaad leedahay qiimaha intaasaad bixin dhagaxan alaabtan iyo xoolahan ku tuur kii uu ku dhacaad leedahay nasiibkaa kan dambe wuu jiraa beeculxasaadku hadda waa jiraa dunida meelaha qaarkeed baan ku arkay waay si laakiin suuro kale u jiraa isagoo baaculxasaad dukaamo waaweyn baa iman qiimo go-an baa lagaa qaadi kaar number laad qaadan numberkan waad qaadatay numberkaasoo kalea gudaha yaalla wixii wax qiimahaaga udhig muu noqon karaa wax ka qiimo badan oo ka qaalisan buu noqon karaa wax ka qiimo hooseeyana waa noqon karaa nasiibkaan lacagtaad bixisay ka noqod ma leh numberkaaga wixii uu kuu noqdo adiga u kuu taaba waay nasiibkaa dabcan nimanka dugaanka saasa samaysanaya agsarka alaabta taalaay qiimaha lagaa gaday way ka qiimo yartahay mid mid iyo wax yar oo percentage yar oo dad yar ay helayaan baa lagu dhex darayaa say dacaayad u noqoto waana system kamid a ah systemkan qimaarka iyo baktiyaa nasiibka kamida ah wey beecul xasaadku nooc sidaasa wuu jiraayo yurubtaasaan ku arki jiray horseello waaweyn oo intaad gasho number yuruda ka qaadan oo lacagta bixin kii uu numbarkaa kuu noqda nina wa lacag yar buu bixiyo wax fiican buu yeli nina lacagtii aada bixisay waxaan cushurkeedu dhigmin baa kusoo hagaaga ka noqod male waa nin iyo nasiibki alla nasiibkayga xumaaday maalin kalaan kusoo noqon buu leeyahay hebel baa wax fiican helaye si aan u helo sistamka noocaasa sharikadaha ka shaqaystaay sida qamaarka oo kaleeta bakhtiyaar nasiibka ah laguma khasaaro waa sitan faa'iidadiisu cidda bixinaysa ay garanti tahay wy sababtoo ah camaliyadani hadda soo maqashaan safari baa bakhtiyaar nasiib samaynayo gaari baa bakhtiyaar nasiiba ah. camaliyada waa camaliya xisaab shirkaduna faa'iidaday waxaan hadday gade ka heli lahayd mid ka badan bay qaadan dadkii barnaamijkan sameeyeyna lacag bay qaadan lacag dheeraadahoo laga yaabo meelo samafal in lagu bixiyana way soo hari hal tusaalaasin hal gaari baa baktiyaa nasiib loo dhigay gaarigaasi suuqa wuxuu ka joogaa afar malyan waxaa lagu leeyahay boqol kun baktiyaa nasiib ku gal boqol kun baad baktiyaa nasiib ku geli boqol kaar baa la daabici waa min boqol kuna waa imise imise wey toban milyan wey ilaa boqolkaa kaar la wada gato ciddii ku guulaysatay la sheegi maayo horta gaarigii misaani qiimihiisa afartii milyan waa la qaaday hal milyanna broceskii iyo shaqa maalmeedkii ayaa ku baxday shanta soo hartay shirkadii iyo nimankii fikraddan soo dejiyey baa qaybsanaya ninkii gaariga helay boqol kun keliya ka baxday bedelkii afar malyan laakiin sagaal iyo sagaashan qof oo kalaa lagu cabay oo la beriyey marka systemkan aad moodaysaan rakiis adoo ad ku heshid oo boqol halka aad noqotid laakiin ado haddaad guulaysatay sagaal iyo sagaashan baa cagta la mariyey shirkadii gaarigii ay afar malyan ku gadaysay toban malyan buu ku gadmay fayda joogtaa mase khasaare sidaa darteed ilaa numbarkii la rabay uu gadmo oo lacagtii soo xarooto natiijo lagu dhawaaqi maayo dukaamadana waa saas kaleeto waxaa lamida makhaayadaha qaarkoodo lacag go-an baa la bixiyaa waxaa rabtana waa la cunaa laakiin maalmaha dambe haddii lagugu barta nin khatara inaad tahay waa lagu diidayaa geli maysid baa lagu adi rag laga soo celiyey baa arkay rag khatar ah marka bayculxasaadku suurada iyo qaabkaa isagoona u jiraa kuwanina iyagoo suuradaale inay jiraan suuro kalena waa dhici karta laakiin maanan adag muhimmadu qofku waxaanu gatay kuma raali noqonin dhagax tuuroo wuxuu ku dhaco labada dhinac midna wax majhuuloo wuxuu ku dhici doono aan la ogeyn shardigii an yakuuna macluuman bay wada waayeen intan oo dhan iyo ridihii asaaska ahaa ee istusayey an walaa baycatayni laba beecoo fii baycatin hal beec isku ana lama ogola iyadana xadii baa kusoo arooray intan waa wada axaadii nahaa can bayci xabli xabalati iyo nahaa can bayci lmulaamasati wlmunaabadati iyo nahaa can bayci lxasaati iyo waa xadiid oo saxiixa ku taalla wey kan nahaa can baycatayni fii baycatin isna xadiid kaloo sugan wey kaasna waxaa looga jeedaa bay culimmadu isku qabteen isaga iyo walaa baycun wa sharun ma isku mid baa mise waa kala laba laba aragti bay culimmadu leeyihin baycatayni fii baycatin laba eray baa bay culimmadu intaan xasuusta u badan yihiin qola waa kuwan wuxuu ihi ka qawlika waa inaad tiraahdo bictuka haadaa kan waxaan kaaga gaday bialfin kun naqdan kaash hadday tahay aw bialfayni ama laba kun maan kaaga gadi muajalan dayn hadday tahay haddaad kaash ku gadanaysana waa kun haddaad dayn ku qaadanaysana waa laba kun aw bictuka ama waan kaa gaday hawbii maradayda bialfin kun baan kaa gaday calaa an tabiicanii cabdaka waxaa shardi ah inaad iga gado addoonkaaga bikamsi miatin shan boqol waa labadii suure culimmadu ay isku hayaan xadiidku labada suuraba ma soo gelayaan mise midkood baa loo jeedaa haddii midkood loo jeedaa waa kee xadiidkaasi iyo mas'aladaasi culimmadu murankoodii wuxuu gaaray in kutub gaara laga qoro oy qoladii lahayd waa isku midna kutub qoraan qoladii lahayd maya isku mid ma ahana kutub qoraan oo kutub la isdhaafsado ayay gaartay qole waxay leeyihiin miaalka hore sax maaha labadan aan kaaga gaday haddii aada waayahay tiraahda adoon kala magacaabin de baycatayna way noqonoo jahaalo weeye waxaad gadatay lama garanayo laakiin mid haddaad dooratoo tiraahdo war anigu naqda maan ku gadanayaa de bee hal bee wey haddaad tiraahda dayn maan kaaga gadanayaana hal bee wey laba beec oo isa saaran maba noqon karee waa takhyiir ama kan dooro ama kan dooree laba beec hal beec iskuma noqonin ee waa iga kaa gaday bishardi kaana aagada laba beecoo isku xihan taasaa loo jeedaa dadka sida aadka ugu dooday waxaa ka mid ah ibn اlqayim raximah اllahu fi iclaam اlmuwaqiciin dood dheer buu isagu gelayaayo aan tiro yarayn inta kalena waa la dagaalamaya waxaa kaloo dood dheer gelaya ninkan subulsalaamka iska leh maxamed alamir اsancaani kitaab gaar uga leeyaho matbuuc oo la yidhaahdo ziyaadaة اhaman muqaabil اjr inta ka hadashay hadda beecan taqsiidka la yihaahdo iyo inta culimo banaysay oo dhanna dariiqaasay wada mareen beecu taqsiidka hadda waa beecan aada yaryar u bixinayso curfiga caadigaana beeca kaashka wuu ka qaalisan yahay soo ma kaasoo dhan intii culimo banaysay halkaasay mareen culimada qaar baa iyagu waxay leeyihiin tan waa baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa aw iribaa ama ka yar baad qaadan ama ribaad bixin baa la yihi rawaada xadiidka qaar kamida ah oo simaak ibni xarbin iyo qayb kamidana sidaasay ku fasireen rag culamada mucaasiriinteedu sheekh naasir raximah llahu tacaala uu kamid ahaana halkaas iyagu ku tagaanoo buyuucu taksiidkan iyo waxaan oo dhan waxba kama jiroo xaaraan weeye halkaasay iyaguna mareen marka labadii suuree khilaafka la khilaafsanaa buu labaduba keenayo ibn naqayb raximah tacaala ina labadaba soo gelayaan baa madhabkiisa ka muuqda walaa baycun wa sharun shardi ku xiran yahayna isna lama ogola milu bictuka waxaan kaa gaday bishari an tuqridanii inaad i amaahisa miatan boqol waan kaa gadayaa laakiin boqola maahan kaa rabaa waad isku xirtay waa laba caqdi caqdi mucaawada iyo beec iyo caqdi tabaruc iyo irfaaq buu qoorta isu geliyey fuqahadana jamhuurtooduna waxay qabaan labada caqdi haddii la isku xiro macnihii qardiga iyo xasanka iyo ixsaanka meeshii ka baxayo haddii baabkaa la furana ixsaan waa dhammaanaya saa darteed ma banaana in la isku xiro labadaas nabiguna ala sl xadiis baa ka sugan uu leeyahay nahaa can baycin wa salafin walaa sharaani fii baycin riwaayadka qaarkood nahaa can baycin wa sharin isku lamaan buu sheegay laakiin shuruurta faahfaahinteedu qaybta dambaan ugu tegi doonaa oo halka ka bilaabanaysa buyuucdii markuu ka hadlay baaa waxaa la wadaaga shuruuda marka wax la kala gadanayo shuruuda la xirto marka iyaga shuruuda waxaan leenahay asaas waxaa u ah xadiis jamaaca min asaxaaba laga wariyey sida caaisha abu hurayra anas ibni malik cabdillahi ibni cumar raafic ibni khadiij camr ibni cawfin iyo anas ibni malik iyo keyrkoodba laga wariyey jumlada ilaaxada isku raacsan yihiin waxaa weeye almuslimuuna calaa shuruuihim muslimiintu waxay shardi iyo heshiis ku galaan waa u shardi asalka shuruudu waa ibaaxa shuruudta haddaba labay nuu qaybin marka koowaad culimadeen waxay shuruudu waa laba shuruud sharciya iyo shuruud jecliya weeye shuruud sharcigaa dejiyey an yakuuna macluuma oo jahaala waa inaynay jirin an yakuuna qofkii raadiyo ama mutasxaqu tasaruf aynu leeyahay taa lagama hadlayo shuruud waxaa la yidhaahdaa innagaa ka dhiganay shuruud oo sai xiranay qofku caqdi heshiis markuu gelayo waxaa laga yaabaa inuu arko waxyaabo maslaxadiisii iyo caqdigan uu galaya u dan ah inuu rabo inuu ku darsado qofka kale waxaa dhici karta inay dhibayso ama aynay dhibaynin shuruudda sidaas oo kaleete cuquudda ku lamaan alaslu fiiha alibaaxa walidaalika riwaayada tirmidi iyo keyrkii xadiidkaasi waxay ku darayaan ilaa sharطan xarama xalaalan aw axalla xaraama shardi xaaraan xalaaltinimeynaya ama xalaal xaraamtinimeynaya maahan qayb labaad buu xadiidku leeyahayo wasulxu jaa'izu bayna almuslimiina ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman xadiidka jamaacada laga wariyey inta ay isku raacsan yihiin almuslimuuna calaa shuruutihim wey asalka haddaba shuruudii jacliga ahayd een samaysanaynay waa inay banaan tahay laakiin shuruudii labaa loo qaybinayaa shuruud caqdigii qaradkii iyo gaayadii heshiiskan wax loo gadanayay kaba hor imanaysa iyo shuruud ka hor imanaynin taan ka hor imanaynin waa sidii lagu heshiiyo waxaana asal u xadiidka nabiga alayh isalaatu wasalaam jaabir buu awr ka gatay iyadoo safar la yahay qiimihii marka lagu heshiiyey jaabir shardi buu xirtay oo wuxuu yidhi waa bishardi inaan saarnaado ilaa madiine aan ka tago gurigiiya raarkii ka tago nabigana waa u ogolaaday alayhi isalaatu wasalaam neef baa la kala gatay bishardi inaan ku gaaro gaari baad kala gadateen bishardi maanta hawl baa iga kala qaarane maanta iyo berrihi iyo beri dambe iyo inaan shaqada kusoo dhamaysto waa la ogolyahay walidaalika shardiga noocaas oo kaleeta ah in caqdigii milkiyadiina la wareegto asalna aan u yeelata ma diidayo laakiin ninkan maslaxad iyo xaaje go-an oon maqsuudkii asaaska ah burinaynin yuule haddaad adigu aqbasho marka hore caqdigii waxba dhii shuruudna waa shuruud caqdigii ka hor imanaysa ujeeddadii laga lahaa iyadana laba qaybood wey qayb la tasxiixin kara caqdigii shardigana la tuuri karo haddii shardiga inta la tuuro caqdigii la asixin karo saxa alcaqdu wa batala shar caqdigiina waa asaxayaa shardigii faasidka ahaana baail wey waxaana asal u ah xadiidkii caaisha iyo bariira markay bariiro caaisho intay gadatay inay xoraysan rabtay waxay u gadanaysay u xoraynayso walaheeda inay yeelatay rabtay reerkiina waxay dhaheen waan kaa gadaynaa bishari markaad xoraysa annaga walaa inaan yeelano nabigay u timid wuxuu yihi kasoo gado washtiri tariiqii lahum walaha shardigeeda qaata ku dheh fa alwalaau liman cataqa qofka milkiyadiisii wixii marku intuu soo galo xoreeyaha iskale walaa caisho way soo gadatay wayna xoreysay nabigu alayh salaatu wasalaam intuu istaagay bu wuxuu yihi maa baalu qawmin yashtariuuna shuruuطa laysa fi kitaab illahi man ishtarata sharطa laysa fi kitaab illahi fahuwa bail wain kaana miata shari halkan haddaba laba dhinac eeg nabigu alay sala slam shardigoodii daaqaduu ka tuuray caqdigiina caaisha wuu saxiixiyeyo way xorowday bariiro weli caaisha yeelatay saxa alcaqdu wa baطla shar waayo shardiga ay xirteen baa shardi fasid ahaa ama fii baabi nikaax ha noqoto ama fii baabi lbuyuuc ha noqoto ama fii baabi lcuquud iyo musaalaxaad ha noqoto caqdigu hadduu shardi faasida ku jiro ama heshiisyada ay bandi faasida ku jiro saxa alcaqdu wabatala shar xadiidkaasaa asalo haddii shardigan aan laba tasxiixin karin caqdiga gaayadiisii batala alcaqd waxaa la yihi gurigan waan kaa galay bisharti weliga inaan bilaash u deganaado ab hore ka faaiday haddaan kaa galo weligaana aada balaash kaga haysato maxaan ka faaiday gaarigan aan kaa galay bishardian aanu iska wado kirana ma bixinayo waana iska wadanaya adna waan kaa galaya ish macnaha shuruudta saas oo ah fuqahadu hay isku qabtaan shaaficiyadeennu waxay qabaan tii waluhu aharulcaqdi bay ahaydoo oo ka bacda almilki tasarufka dhacaya cidqiga xorayntaa bay rabeen bacda milkigoodii uu ka baxay ay aqbaleen laakiin tani ninkii gacantiisaba inuu ka bixiyo ma ogola waa shardi ah anlaa yusalima almadiica alaabtan waan kaa gaday bishari inaana ku wareejin suuragal ma tahay waan awoodaa maqduuru tasliim wey laakiin waxaan kaaga gaday bishardi weligeed aana ku wareejina caqdigaasoo kale gaayada milkigu inaad tasaruf ku yeelato lagugu wareejiye yahay laakiin weligaaba lagugu wareejin maayo balan bayc bay dhahdeen caqdigana waa bail sharط اأjli muddada wayasixu baycun wa sharun way asaxaan fii suwarin suwar kala duwan bay ku asaxaan wahiya iyadu sharط اljli fi thamani shardiga lacagtii inaad dib ka bixisaa waa la ogolyahay niyo alaabtan aan kaa gadan laakiin shardi waxaan kaaga gadan lacag ma haye dib baan kaa lacag hadda kaash ma haye lakin dib inaan kaa lacag shardigaa haddaad ku heshiisaan saxa alcaqdu wa saxa shardi bishardi an yakuuna alajalu waxaase shardiga ajashiiya muddadu inay tahay macluuman mid la garanayo muddada aad qabsanaysa ku bixin doonto waa in la yaqaano si aan dhinaca ugu imanin waxaa kaloo lamid a ah oo asaxaya bishari اjali fi amani marka la yihaahdo waan yarhana bihi rahnan shardi haddii lagu xidha rahan inaad dhigta wey ajal waan kaa ogolahay shardigaaga waan ogolaaday ana shardigayga qabso waa inaad rahan dhigtaa oo muddadii haddaad ku bixi weydo aan cudhaar kaa haysta haddii la yidhaahdo saxa shardigaana waa asaxaya waa beec shardi wato asaxay aw yadmanahu bihi zaydun ama shardiguu ku xidhay aw yadmanahu waa inuu damiinto bihi baycii zaydun hebel waa inuu ku damiintaa ana kuma garanayo hadhowna meelaad ka baxday kuma soo heli karee ciddeed tahay reer hebel baan ahay meeshan yaad ka taqaanaa hebel iyo hebel hebel ha ku daminto hadduu hebel ku damiinto yaanu adhow haddaad dhaqaaqdo meelaan sayntaa dabadaada kasoo qabtaba garan maayo xoolahaygii waa lumayaan haddii shardi lagu xiro ajal iyo marka lagu siinayey waa in hebelku daminta oo isna uu aqbalo saxa aw an yactiqa abdmab yuctiqa alcabd almabiica inuu xoreeyo addoonkan uu iibinayo addoonkan waan kaa gadi bishari inaad xorayso iyadana waa la ogolyahay waxay yidhahdeen tan haayadii milkiga ha ka yar hortimaado timaado laakiin dhinac kalea laga ilaaliyayo sharcigu addoommada in la xoreeyo aad buu u jecel yahay aadna waa u dhiirigeliyaa taasaa waxoogay yuktafaru fiiha waxoogay taasaa culays kale looga yar tallaabsanayaaba ilaali aw sharaa ama wuxuuba shardiyey maa yaqtadiihi caqdu caqdigu wuxuu keenayay aad sii cadaysayba karaddi bilcaybi wa ceebta inaad ku soo celisiye wax lamida waxaa shardi a ah, waxaan ceeb hadduu yeesho inaan soo celin aan kaa gadan waan tijaabin bishaddi ceebi waa ninkeena haddaan ceeb ku arko waan kuu soo celin iyo waayahay haddaan la shardiyinbo ceeb lagu arko la soo celin karay khiyaarulceybna waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala fain baaca hadduu gado oo washarada shardi uu ka dhigto albaraa'ata inuu beri ka yahay min alcuyuubi ceebaha saxa waa saxaya niyo alaabta waan kaa gadi wixii ceeb ee ku soo baxa mas-uulka waxay ceeb yeelato ama ceeb ku soo baxa mas-uul kamihi iguna soo noqon maysa adigaa la boodboodi shardigaa hadduu qofku xirto kanna ku gato saxa caqdigaa iyo shardiga way asaxayaan laakiin muxuu ka beri noqon wey wa wuxuu beri ka noqon min kulli caybin cayb kastoo baatinin qarsoon fi lxayawaani xoolaha lam yaclam bihi lbaayicu cidda iibinaysana aynan ku ogeyn walaa yabra-u ka beri noqon maayo mimaa siwaa waxaan inta ahayn ceeb ku ogaayo qarinayay ka beri noqon maayo laakiin ceeb ogeyn hadday soo baxdo oo qarsoonayd loo qabsan maayo waayo adaa ka tanaasulay xaqaagii khiyaarul caybka ahaa sidii khiyaarulmajlis looga tanaasuli kareen soo marnay khiyaar bayc alkhiyaar aan usoo marnay baytanina lamid tahay wuxu walaa yasixu asixi maayo baycu lcurbuni bayca carbuntu ma asixa bu yidhi bian yashtariya waa inuu gataa looga jeedaa silcatan alaab buu gatay wayadfaca dirhaman shilin ama lacagtiibuu qayb bixiyey calaa anahu isagu in radiya hadduu ku raali noqdoy cajabiso bisilcati alaabtii uu gadanaya badeecadii fadirhamu min atamani lacagtaas waxay kamid tahay qiimihii lagu heshiiyey ka go-an tahay wailaa haddii uusan ku raali noqonino wixii uu cajabin waayana fahuwa lilbaayici baa usugnaaday majaanan bilaash lacagtaa iska qaado niyow lacagtan deebaajiga iga qabo wixii haddii aan sidaa ku kala gadannana waa lacagtii horumaris qayb kamida waad haysataa inta kale umaan kuusoo dhamaystiri haddii ay taasi dhici weydana oo wixii intaan muddo kaa xanibo aan soo celiyana dee intaa adaa iska leh beecaasna ma banaana buu yihi fuqahadeennu waxay ku saleeyeen xadiid laga wariyey cabdillaahi bni camr bn caas nabigu ala sl can bayci curbaani beeca carbuuntu nabiga waa reebay xadiidkuse waa daciif xadiidku ma asixin walidaalika culimmada iyo jamaahiirtoodu aada isugu qabteen masalada xukunkeeda in badan baa waxay yidhaahdeen lacagtaa wuu qaadan karaa qofka maxaa sababa ninkani alaab buu haystay suuq baa u furnaa waxaa aad u dhici karta furas badan inaad dhaafiso wixiinuu qiimo dhacaa dhici karta lacagtii wuxuu ku qabsan lahaa inaad daba marisay baa dhici karta darar baa ka soo gaaraya muddadaada xanibtay haddaad ku heshiisaan idinku wixii darar een anigu kuu geystay u qaado dhib malay bay yidhahdeen laakiin filmadhabi ma banaano walow faraqa hadduu kala geeyo bayna aljaariyati gabaan haween iyo waladihaa ilmaheeda qabla sini tamyiizi ilmihii oon wax kala garanin bibaycin midkood buu iibiyey aw hibatin buu midkood buu bixiyey baطala alcaqdu baa buraya wa bacda tamyiizi buu kala saaray fayaصixu wuu asaxaya tan nabiga calayh salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi man faraqa bayna alwaalidati wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama ninkii ilmo iyo hooyadii kala geeya isaga iyo dadu jecel yahay baa aakhare ilaahay oo qiyaamada kala geynaya nabigaa dhibacsan sabab bayna ku timid munaasabado kuwa la kala geeyey buu arkay haddaba qofkii bini aadamka ahaa qaar baa xoolaha kamid a ah oo addoommadii ah addoonta aada leedahay ilmahay dhashayna waa xoolahaaga ilmahay dhaleen adaa iskale waad bixin kartaa waadna beecin kartaa laakiin shardi ilmaha iyari hooyadii kama maarmo inta uu hooyadii ka maarmayo ama wada bixi ama wada iibi ama wada hayso laakiin waan kala qaadayaa lama ogola dararka ku imanaya iyo damiirka dareenkoodoo la ilaalinayo haddii laakiin ay kala maarmaan cidde waxaa weeye shaqo iskuma laho hantidaada saad rabto ugu tasarufti asalka idhigin intaasi waa buyuucda aan asaxaynin qaybta muxaramaadka qaybtii labaadee aan nahyigu asalka beeca iyo shardi laazima midna aan la reebin oo usan taabanaynin wax intaa ka baxsan laakiin uu taabanayo ayuu halkan ka bilaabay oo wuxuu yidhi yasixu waxaa asaxaya an yabiica inuu iibiyo xaadirun nin magaalada degan libaadin ninka baadiyaha xoolaha ka keena nin badeecad baadiyaha ka keenay adoo magaalada jooga intaad u qabato inaad u gado way bannaan tahay bian yaquula waa alxaadiru waa inuu yidhaahdo oo kale kii magaalada deganaa lilbadawiyi ninkii baadiyaha badeecada iyo xoolaha ka keenay alladii qadima lasoo galay magaalada bisilcatin badeecad wahiya mima yuxtaaju ilayha waxayna kamid tahay waxyaabaha loo baahan yahay fi lbaladi magaalada laa tabic aana buu kuli hadda hagadi xataa abiicahaa laka inaan kuu gado qaliilan qaliilan anaa in yar in yar yasixuani miya yaxrumu waa xaraam laakin waa asaxayaa buu leeyahy xataa abiicahaa laka qaliilan qaliilan biamanin aalin lacag qaali aan kugu gali beeca waa xaraam laakin waa asaxaya nabigaa ka reebay oo asalku waxaa weeye nahaa an yabiica xaadirun libaadin qof magaalo degani baadiyaha qofka ka yimid ani alaabta ii dhiib anaa kuu yaryarayn oo qiimo ka fiican kugu gadin u dhaho nabigu waa diiday ibnu cabaas baa fasiro wuxuu yihi yani laa yakunu lahu simsaaran dilaal u noqon maayo nabigu uu cileeyey arrintaas oo riwaaya muslim saxiix ku warinaya wuxuu yihi dacu nnaasa yarzuqu llahu bacdahum min bacdi daaya buu yihi dadku dadka ilaahay haka haka arsaaqeen ninkan baadiyaha ka yimid baahidiisa waa yaqaan waxa uu ku garanaya baahidiisii way u dabooli ninkan magaaladana intaasuu magaalada kaga sii faaideyn hala kala faaideya dadka daaya adigii magaalada haddaa dhuunta dadkii u gasho oo wixii ku wada qaaliyaysa suuqii muxuu ku kala socon walihaada suuqu nimaan ogeyn qiimaha intuu marayo ood adigu ka iibsatay inteena kusii gaday way taasina dhib ma laha dacu naasa yarzuqu llahu bacdahum min bacdi way saasuu ujeediya nabig ala slam laakiin baycu waa asaxayaa sababtoo ah shuruudii wax la guriyo iyo arkaantii midna ma laha wa an yatalaqa rukbaana safarta inuu jidka dibadda magaalada u istaago kula kulmana waa la reexaaraan mooye oo fa yukbirahum uu sheego bikasaadi maa macahum alaabtay wataan inay suuq jabtay oo inan suuq lahayn uu sheego qiimaheedu jabay liyashtariya minhu si uu uga iibsado biqabnin khiyaamo iyo qiimo jaban uga iibsado halkanna wuxuu leeyahay magaalada dad baa safarta keena alaab baa la keenaa intayna magaalada soo gelin inaad ka hor tagto oo aad tiraahda may tan magaalada qiimo badan kama joogto may tan waayahan lama rabe si qiimo yar jaban aad uga gadatana xaaraan wey laakiin haddaad samayso daahirka shuruudii waa la hayaayo saxa wacasa beec waa saxayaa laakiin waa macashaad gelaysaa tan waxaa lagu kadi karaa abniga iyo amniga faaxishka haddii uu si ninkii uu xoogay dabadalkii ku dhufto markay ogaadaan khiyaarulabni wax la yihahday leeyihin lidalika nabig ala sala slam waa kii yihi laa talaqu rukbaana safarta ka hortegina laa talaqu jalaba kuwa alaabta keenaya ha ka hortegina faman faman talaqaahu fashturiya minhu ninkii lala kulme ee laga gato fain ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaari suuqi intuu yimaado hadduu ogaaday in indhaha loo cameeyey khiyaar buu leeya beecii ka noqdo wa an yasuuma inuu gorgoriyo calaa sawmi akiihi qof kale wuxuu gorgorinayay beec qof kale ku jiro inaad ka dulgashana lama ogola tan waan ku aafaysana qof hadduu kaaga horeeya beecan qofkiina ay wada hadlayaan oo wada hadal u socdo oo qiimihii i degitaan iyo dhicitaan gorgoradii ay ku jiraan dalaq inaad ka daba tiraada lama ogolo bian yaziida fi silcati badeecaddii lacagteedii inuu ku daro weeye bacda istiqraari amani lacagtii markay isla meel dhigaan nabigu calayh isalaatu wasalaam baa reebayo oo wuxuu yihi laa yasumi lmuslimu calaa sawmi akhiih qof muslima yaanu ka gorgorin qof walaalkiia ah wuxuu gorgoriya lama kala gadanin laakiin qiimihii baa la isugu soo dhowaaday isku fallisaan bay noqon wa an yabiica inuu iibiyana waa xaraam calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu iibiyey aw calaa shiraai akhiihi laba qofoo wax kala gadatay oo waktigii khiyaarka ku jira inaad beecoodii sabab fasak u noqotana faskhulbeyci lama ogola laba suuray ku iman kartaa nin baa alaab iibiyey nin buu ka iibiyey ninkii alaabta iibsaday baa u tagtay waraa anaa qiimo ka yar kugu siine ani ma iga qaadantid baa tiri anaaba qiimo ka yar ku haye kan iska celi anaa qaybo ka yar kugu siina waa lagu dhacay iyo inaad gasho ma banaana cagsiga kalena ma banaana nin baa ninkan alaab ka gadaya qiimay ku heshiiyeen inaad kii alaabta gaday u timaado walaa imisaad kaa gada intaan warana wax kugu dariye kasoo celi anaa in kugu dariye kasoo celi inaad tiraadana lama ogola bay calaa bayci akiihi lama ogola mar hadday kala gataan muslimku in la isdabaguro intaa shaxnada iyo colaada iyo cuqdada iyo xurgufta iyo xumaanta bilaabanaysa baa albaabadeedii fasaadkaa loo xirayaaye shuruudii waa mutawafid arkaantii waa mutawafid laakiin fasaad iyo fitnay dhalin lidaati baycina ma aha lisharin laazimina maaha bian yaquula lilmushtari inuu ku yihaahdo kala weeye ifsaki bayca bayca fasak wa ana abiicuka anaa alaabtan oo kala hayo oo kaa gadi bialkhasam inuu lacagta u kaa gaday ninkaa in ka yar waxaa kaloo xaraama ah waan yanjusha inuu falliso bian yaziida fi silcati lacagta inuu ku daro weeye wa ayru raagibin fiiha isagoon rabin ma raba alaabta laakiin ninkan uku qaaliyeynaya liyagura bihaa inuu kediyo gebi ka tuuro ayrahu dad kale nahaa can bayci najaashi isku fallisaada nabigu waa reebay qala waxay yidhaahdeen wahuwa hayru raaqibin fiiha suwar bay ku dhacdaa ninka alaabta wata ee gadaya qoraa la sho heshiisa warya alaabta qiimo badan baan useyna qaltolnimi iyo dilaan iyo shaxaad iyo laaruush iyo waxay keentaba nin baa gorgorino intaas intaas ahaa anaa intaa kaa gadanay ninka markuu xoogay ku fogeeyo buu ka siibanaya kanuu rabay meesha inuu si fiican u gediye oo dhiigga ku kiciye isagoo markii hore waxma rabin iyagoo gurubyo iyo baanda'ana way jiraan suuqyada waa laga helaa innaga magaaladeenna waxaa ka jira dilaaley dadka wax ku falliso waxba gadanin halkan wuxuu arkayaa meel buu alaab buu soo arkayaa dhul buu soo arkayaa guri buu soo arkayaa gaari buu soo arkayaa isagaa raba qof gata inuu raadiyey si uu dilaal uga helo qof kalaa soo arkaya qolaa lagu geynayaayo meeshii in rag ku jiru ogaanayaayo qiimihiibu dhegadhegaynaya markuu ogaado qiimahay gaadeen wuxuu leeya qolaan hadday gatanaba u dilaynayadi maysid adiga kuwan ka caydhi si aad adigu cid u keenta hadhow qoladii lahayd buu tegiyo qiimi intaa leeg intaas baan idiin hayaa buu leeya qoladii qoladii ku booda soo maa qiimo ka badan bay helaan horta kuwaa caydhi isagoo waxba meesha lama jooge uu ku xanibanayaayo wuxuu kusoo daydayanayaa ama qoladiibuu ku dallici kor ugu dallici ama beecuu ku xanibanayaa beecu najashka noocaasa magaaladeenna aada bu uga jiraa nooc kaloo najashka a ah ka jira guryo la degan yahay oo dadka lagu dul nin guri degan buu iman ijaar buu ugu jiraa lacag ugu jirou waraysan ninkii buu leeyahay anaa ka badan ku siinaya iga saar aad bay magaaladeena uga jirtaan iyadana waa jinsigii najashka iyo bayc ala bayc akii ijaara calaa ijaara akhihi wey gurigii aad deganayd baaba lagugu dul kiraysanba waa lagaa saaray ninkana lacag baa loogu dari waa cuquudda xaraamta wey yaan banaanayn marka dadku ha laga daayo waddan baan soo qaxinaye tanna guryahan kirada ugu jira baanu isbarakicinaynaa inagii dabada dab iskaga dejinaynay t ummad iyado isqarinaysa yaa dejin kara hadday ummadda adduunka o dhan isugu yimaado ummad iyado isqarinaysa cidima dejin karto waxaan caadiyan dhaqan ka dhiganoo magaaladan aada looga cabaaday isku dulkiraysi anaa ka badan ku siinaya iga saar taasi tiraba madaxaba inta miskiin cabaadayaa ogu dhiman wa an yabiica inuu maxaa sababta culimmadu qeydkan wahuwa gayru raagibin fiiha inaadan rabin baa shardi ah alaabaan la gadan laguna heshiinin oo la gorgorinayo adna inaad dhinac ka gorgoriso xaraam ma aha bay yidhahdeen hal sabab baa ku kalifay oo ah xadiis waxaa jira sixadiisa muran ka taagan yahay xadiidka naadada weeye oo nabigu calayh salaatu wasalaam abaal alaab inuu fi lmasaadi alcalani naada ku gaday oo yii man yashtariihi mini yaa iga gadanaya nin baa yidhi intaas waryaa wax igu daray u yihi nin baa yidhi intaas waxay dhaheen tanade laba dadku way wada rabeen ilaa in lagu gaday sixadiisa aad la isugu haystaayo fuqahadan qaydkan keenaya waa fuqahada agtooda uu ka asaxay xadiiska saas darteed taas nabiga hortiisa ama la fallisay bay yidhahdeen waa dad alaabtii wada raba dhe tan la rido yahayna waa dad isku fogeynaya oo qaar alaabta rabin iyo badeecadda aan rabin waa yabiica inuu gadaa xaraama nooca lixaad alcinaba cinabkii miman yatakiduhu qof ka dhiganaya kamran kamra ka dhiganaya waa sadu daraa'ic wey waxaa laalay wixii wasiilo xaraam u noqon kara lama ogola waxaan la ogolayn wax mubaaxa inaad samayso oo xaraam gaarsiinaya inaad gaarigaaga gado adoo og intii baroon laga dhigo dad amriyo muslimiin lagu laynayo inaad ka gado mooryaantaas ma banaano gaarigay kaa gadanayaan gaarigaaga inaad gado qof lacag ku siiyeyna ka gado way banaan tahay laakiin haddaad og tahay intii la jaro oo bahalkii la saara reero gab in lagaga dhiga abriyaa ma banaan inaad ka gado haddaad sooriyaha iyo qoryaha iyo gadayso waa la ogol yahay asalka sharciga laakiin fii waqti lfitani lama ogola haddii nin kuu yimaado ku yidhaahdo niyow qorigaagii isii maanta i caariye ama iga kireen war maxaa dhacayo midni tuug tuug dhalay aho baan iska keri waayey baan rabaa meel inaan kusoo hubsane iga kari hadduu ku yidhahdo kiradaa ma banaana sababtoo ah waxaa loo kiraysanaya wasiila ilaa xaraami wey hadday casiirkii ka gado iyo cinabkii qof khamri ka dhigayana lama ogola waa waxaa loo diiday warshadda khamriga samaysa shidaal ma ka iibin kartaa maya oo maxaa dhacay shidaalka kay khamriga ku dhalinaysay ku kacaysay mo walaa tacaawanuu cala limi walcudwaani dembigii qayb inaad ka noqoto lama ogola walidaalika khamriga gaar ahaan nabigeena aleyh salaatu wasalaam axaadiis baa kaga sugan oo khamriga toban baa lagu lacnaday waa ka yiri gaariga qaaday waa malcuun khamriga in la cabaa xaaraanay soo ma waxaa la yihi kii miiray waa malcuun kii odharka geystana waa malcuun gaarigii qaaday waa malcuun ninkii xamaalayna waa malcuun kii dejiyeyna waa malcuun kii adeegay ee u jeediyeyna waa malcuun marka lasoo shubay ka cabayna waa malcuun inta ka aakirka mid baa cabay inta kale maxay sameeyeen way sahleen ninba qayb buu ka qaatayo nin waa soo sameeyey nin waa soo qaaday nin waa soo xamaalay nin waa soo shubay nin waa soo adeegay haddaad tiraahdo anigu weyde inta kale ma sameeyo qaadkii baa lamid ah, oo tobankoo malcuun bay ku noqon haddaad tiraahdo inta kale ma sameeyo intani maxay noqdeen baktiga ma cuno laakiin maraqiisaan cabaawey hilibka baktiga ma cune maraqiisaan cabaawey walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaani daraaicda iyo wasaailka xaraamta wixii u noqonaya lama ogola xadiid daciif baa jiroo kusoo arooray inkastoo xaafid ibn xajar fii buluuqi lmaraam waa xadiid xasana uu ku leeyahay man xabasa alcinaba ayaama alkitaafi xataa yabiicahu min yahuudiyin aw nasraaniyin aw min man yatakidhu khamra faqad taqaxama annaara calaa basiirati ninkii cinabka xilliga la goosanaya meel dhiga si uu biyo gaal iyo cid khamri ka dhigaysa uga gado si cad oon qarsooniya gabasho lahayn buu naar isugu tuuray dabaraani baa filowsad ku wariyey sanadkiisa waa daciif xaafidna waxay yihahdaan wahima waa isyar moojiyey ama way ka hoos baxdeen markuu waa xasan kulaa fi buluqlmaraan fain baaca hadduu gado marka fii hadihi suwari suwarka lixdee dambe kullihaa dhammaanteed almuxaramati ee xaaraamta saxa albaycu beyci waa saxayaa waxaa lagu soo gaabiyaa saxa wa casa waadna dambaabi beecagana waa saxayaa wain jamaca hadduu jamciyo fii caqdin hal caqdiya hal heshiis buu wuxuu ku jamciyey maa yajuuzu wax banaan iyo laa yajuuzu waxaan banaanayn laba shay baad isu keentoo hal mar wada gaday mid waa asbac waa banaan yahay oo waad gadi kartaa midna ma gadi kartid cuquudoo dhanna waa sidaa tusaale mila cabdihi adoon uu leeyahay iyo wa cabdi gayrihi qof kale adoon uu leeyaho bigayri idnihi idan la-aan ah waxaa tiri niyahow labadan addoon baan kaa iibiyey ma labadan ha imise intaas dhag waan kaa gaday mid adaa leh midna malaliid idanuma haysatid kan waad gadi kartaa kana ma gedi kartid waa suura aw khamrin wa khallin ama laba jawaan baad gadayo mid khudaari iyo mid qaada baad tiri labadan jawaan iga gada waayahay hal caqdi baa dhacay ama khalkii iyo khamrigii oo laba dhalaa ah, baad israacisay oo hal safqad iyo hal heshiis baad wada gashay dhac waad gashay beeci xaraam iyo xalaal buu jamciyey saxa wuu ansaxayaa fii ma yajuuzu waxa banaan biqistihi qaybtiisa min ahamani lacagta qaybtuu lacagta kuleeyahay inuu baanaa laazim waa burayaa fii ma laa yajuuzu waxaan banaanayn addoonkaagi waa gadan yahay kii kala kaama gadn kamrigii kama gadmin laakiin khalkii waa gadmin khudaartii way gadantay laakiin qaadkii ma gadmin saa darteed ninkii qaad cunoo lacag lagu yeesho sharcan wax deyna laguma laha maalba mah waa haddii hal milyan oo qaada lagula yeesho oo diido aakhare dembi ma aha adduunka hadaad xoog isaga celin karto aakhare dembi ma aha ada adduunka iska celin karinna dadaga ku taala marka hora galay adiga markii la yidhaahdo qofkaagii wax iibiye ku talagalay beecu dhinacaaga waa ka dhammaaday ka noqodna ma laha walilmushtari qofkii kaa iibsaday alkhiyaar wuxuu leeyahay in jahila alxaala xaaladda hadduusan ogeyn hadduusan ogeyn labada addoon inaadan mid lahayn ama labadan mid khamri yahay ama labadan mid qaad yahay hadduusan ogeyn baaci uu ka noqon karaa waayo wax duuduuban buu gataye tafriiqu sadqa haddii lagu sameeyo waa la kala qaadi la yidhaahdo waxaa laga yaabaa maqsuudkii caqdiga iyo beeca u galay inuusan ka gaaraynin haddii laakiin uu ogaa waad ku raalli noqoteen laba dambiilaad wadatiin wy waxaan idinkaa wada dhoobdhoobay soo maaha kanna waa asaxay kanna ma asixin midkiinana hadduu caqdigii khiyaar majliskii dhammaaday midkiinna kama noqon karo shartina uusan jirin wain jamaca hadduu jamciyo fii caqdayni laba caqdi mukhtalafay xukmi mukhtalifay alxukmi xukunkoodu iskhilaafsan yahay laba caqdi oon beec wada ahayn buu beel isugu geeyey mila bictuka cabdi addoonkaygaan kaa galay wa aajartuka daari gurigaygana waan kaa kireeyey sanatan hal sano bikadaa intaas qiimihii waa duuduuban yahay labaana soo hormartay kiro sanada iyo wax beeca aw zawajtuka bnatii gabadhaydii baan kuu guuriyey wabictuka cabdaha bikada addoonkeediina waxaan kaaga galay intaa saxa labada way asaxayaan addoonkaa idan hadduu haystay ama adoon addoonkaygii baan kaa gaday waa ku bedel booskeeda haddaad rabto waa beec iyo zawaaj midna waa beec iyo ijaaru hal caqdi iskaga dhigay hadday shuruudoodii dhamaystiran tahay horta caqdigu wuu asixi lacagtiisee la yeeli isku duuduubnayd waqusia alciwadu calayhima ciwadkiiyo lacagta la bixinayana waa loo qaybinaya see loogu qaybin kira hadday noqoto wixii ujratulmili ah gurigan oo kale sanad maxaa lagu kireeyaana kira loo goy inta kalena beecay noqon wixii ahaa wax la gaday iyo zawaajna mahsadaaqay ahaydna wixii sadmahru miliha ahaa baa laga goyn inta kalaa bayci noqon qusita alciwadu calayhima saasaa looga jeedaa intaa kadib bu wuxuu galay khiyaaraadkii kale oo khiya faslu wuxuu galay khiyaaru lcayni alaab baa la iibsaday ceeb baa ku soo baxday ceebta ayaa iska leh ceebi waa ninke ninka alaabta laga gatay laakiin mar kasta saa maaha khiyaaraadkuna inaad alaabtii celisay keliya kuma koobna khiyaaraad kala duwanna waa furan yihiin in khiyaarka celinta uuba suroogi waayana waa dhici kartaa waxaa saamayn leh alaabta ceeb baad ku aragtay xilliga lagu arkay waa goorma weli alaabtii miyaad haysaa mise alaabta liltaadu gacantaada way kasii baxday haddayba kasii baxday alaab baan soo gatay anna waan sii gaday ceeb baa lagu arkay ani dowrkeygu muxuu noqonayaa marka waa mas'alo u in meel la saaro alaabta waan soo gatay ceeb baan ku arkay intay ila tiileyna ceeb kalaa gaartay ninka horena ceeb buu leeyahay anna ceeb baan leeh ceeb xaggayga ka timidna waa leedahay alaabtu meel bay ka jabnayd markii aan soo qaatay ee arkay anigana way iga dhacdo way jabtay meel kale ay ka jabtay see la yeeli alaabtaad soo gadatay ceebta ku aragtay waaba laxadayba ama wixii uu burburayba gacantaadaba kuma jiro waxaad celisa ma haysid laba arrimood baa jira marka araddu walarshu labada arrimood baa kugu iman doona inaad abtii la celiyo ood waxaagii qaadato waa khiyaaraadka qaybo kamida ah xaaladaha qaarkood marna waxaa imanaya alarshu dandhow ceebtaa la qiimeynaya waxaanoo ceebka saliina waa intaas waxaana ceebtaas lehna waa intaas farqiga qiimaha u udhaxeeya arshi baa la yidhaahdaayo waa inta la dan dhawo intii baa laga hadlayaa labada arrimood haddaba waad celin kartaa iyo dandhow baad qaadan kartaa dandhowii lafdiga alarshu buu isticmaali doonaa la soco man calima ninkii ogaada bisilcati badeecadii alaabuu gatay cayban cayb buu ku og yahay alaabtuu gadayey buu cayb ku og yahay lazimahu diin ahaan waxaa waajib ku ah an yubayinahu inuu caddeeyo fain lam yubayin hadduusan caddaynin faqad asha waa khiyaamay walbaycu saxiixu waa ansaxaya nabigana calayh salaatu wasalaam waa ka yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa fain sadaqaa wa burika lahumaa fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima labada intay wada joogaan khiyaar bay leeyihiin hadday caddeeyaan wixii ceeba runtana isu sheegaan ilaahay baa u barakaynaya hadday isu qariyaan beenna isu dhiibaanna ilaahay baa barakada ka qaadaya waxaa la yidhaahdaa labada jeerba lafdu taniya fain bayanaa wasadaqaa waa la isu geeyey labadii qofba baayic iyo mushtariga tan kalena fain kadabaa wakatama laakiin culimadeennu waxay yidhahdeen aljamcu alqaabilu litafriiqi waa jamc laakiin kala qaadmi kara midkood hadduu runta sheegoo caddeeyo midna been sheegoo wax qariyo kanna waa loo barakay kanna muxiqa barakatu beyci nin walba wasfigiisaa raacaya wy aljamcu alqaabilu litafriiqi saas uga jeedaan ayib beeci waa asaxayaana waxaa laga faa'iidaystay khiyaar baad leedahay waad celin kartaa khiyaar muxuu yimaadaa caqdi asaxay buu yimaadaa nabig ala slam wuxuu yihi maalin maalmaha kamida buu nin raashin gadaya soo maray raashinkii markuu soo ag istaagay fiiriyey raashinku waa raashin wada qalalano fiican gacantuu fiiriyey markaasuu qoyaan taabtay markaasuu yihi ma hada yaa saaxiba acaami wala ninka raashinka gadaya waxaa muxuu yahay wuxuu roob baa ku daayoo hoostaan mariyey afalaa jacaltahu fuuqa acaami liyaraaxa ka yaraahu naasu dadku ha arkaani maxaa kor soo mari weye man gasha falaysa mina ninkii qish iyo khayaamo sameeya naga mid maaha waa arrin khatar wey taxriim culus wey faida alaca lmushtari qofkii iibsaday hadduu dib ka ogaado calaa caybin cayb kaana cinda albaayici ciddii ka iibisay agtiisa ka jirtay oo markii laga iibanayay uu lahaa falahu raddu inuu soo celiyo xaqu leh hadduusan raalli ku noqonin waajibse kumaaha waadna iska haysan kartaa dandhow dheeraadana waa dalban karta hadduu isagu raalli ku noqo saan arki doono ceebta lagu soo celinayo waa ceeb intaa ceeb kasta wax kastaba lagu soo celin karaa maya wa daabituhu xadda ceebta lagu celin karaay maa naqasa alcayna wixii caynteed nuqsaamiyo wey aw ilqiimata ama qiimaheeda nuqsaamiyee hoosu dhiga nuqsaanan hoosu dhig yafuutu bihi uu ku tegayo garadun saxiixun garad saxiixoo wanaagsan oo ujeeddo waxan iyo silcadan laga leeyahay lagu waayayo waalgaalibu sida badanna fii dali mili daalika almabiici mabiicdaasoo kaleeto cadamuhu in laga waayayo gaaliban alaabtan aad gadatay ceebahan oo kale ma laha hadday aaliban ceeb leedahay inaad marka horaba iska baadhe hadda xaq yeelan mayse hadday ceebtani wixii jiritaankiisii iyo qiimihiisii midna ayna waxu u dhibayninna wax celina ma laha oo la yidhah waxaan wax udhimaya ma laha curfiga suuqaana loo celin iyo ahlu suuqa yaqaana iyagaa garanaya qiimaha iyo waxaan dhimin waxaan isdhimin haddii loo keeno wadaad suuqa iyo waxa lagu kala gataba aan waru haynin oo la yidhahdo waxaan qiimaha ma isku bedelayaan haddii uu fududaadana tegtago meel dabin bu ku dhacaa waa inuu yihahda waa yahay waa idin kala saariya wakti isiiya oo uu suuqa kula noqdo wey oo yihahda war hadha idinkaa suuqliga waxay yaqaani waxaan sidee buu noqonayaa wax dhib lama leeyahay intee leeg buu dhibaya kee buu noqonayaa markaasaad khiyaarka xukumi kartaa kadib maxaad samayn ceebtii sidaa haddaad ku ogaato fayaruddu wuu celin in baana alcabdu tusaale ahaan addoonkii hadduu kusoo cadaado khisiyan inuu dhufaanan yahay addoonkii waxaabaa aragtay xiniyihiiba waa laga saaray isagiiba akhawaadka oo kaleetuu noqday akhawaadka mataqaana rag xiniyaha laga saaray weli ma waxaa kamidi ku jira xarabkay joogaan xarabka haddaad t v ka daawataan ama aada tagtaan isaga oog xoog badanoo hadda sii dhamaaneen baan umala wax ka nool yahay umalayn maayo hadduu ka nool yahayna dhif iyo naadira ka nool oo duub weyn tabo oo idan la wareegayo ku qiiqiyo masaajidka xataa haweenkay dhex wareegayaan qolyahaasi wadamadan west africa qisadii umu cimraan umu maryam waxay tihi rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxararan baa wili waadhow soo gaadhay west africa qofkii wiil wiilashiisa kamida buu kacbada u nadri ama labada masjidoo u hibay si uusan raganimo iyo guud iyo daqaqan u samaynina isagoo yar bixinayaa ka saari kacbadaa la geyn marka waag hor awqaaf bay lahaan jireen akhawaad baa la dhihi jirayo akhawaadkii baa la yar garab dhigay khadii waa qoyn laga dhigay akhawaad baa la dhihi jiray de ninkan isagoo yar si xiliyaha looga saaray meeshaan bay isaga nool yihiino baqaayaadkoodii waa dhaweytaa mid la wareysanayo jornaal ku arkayay isagoo taariikhdii iyo la wareysanayo haddii aad aragta addoonkii markaa qofkii qof guuran buu noqona somayna arag xoolaha laboodka markii xilinyaha laga bixiyo dibida baqayda ah iyo ama sangaha iyo awrka koranka iyo somayna arki jirin saasoo kale u noqon addoonkii aada soo gadatay guriga haddaad keentayba xiliyaha laga saaray waa ceeb xunoo lagu celinayo laba aw saariqan am waaba tuug farihiisa kala xada waaba midaan waxbaba buka u dhibaynin dee tuugo kule addoonku addoonkaagii oo gurigii kula jooga tuugo kula taalla tabtaada mahoyni wayaa iska ilaalin kara aw yamuulu fi lfiraashi ama gobashu ku kaajaa oo kabiir waana weya ilma yar maaha nin weyn oo gobasha ku kaaja wey waa ceeb isaga kaa celin kartaa bay dheh falow ialaca haduu taas waa cayntii oo joogta agtaadana aan waxba ku gaarin cayb haddaad ku aragto laba khiyaar baad leedahay midna adaa u madax banaan midna waa lagula leehay ka koowaad adaa madax banaano inaad tiraahda hebelow ceybi waa ninkeeda wixii ceebtan aan ku arkay waxaagii qabso waxaygiina iigu shug waa kuu banaan tahay khiyaarkaa ma diidi kara isaga khiyaar labaad baa kuu furan oo ah waraaniyo wixii ceeb buu leeyahay ceeb kabitaan baan rabaayo farqiga qiimaha u udhaxaynaya inaad isiiso taasi haddii uu isagu aqbalo bay u baahan tahay hadduu aqbalo ku siiyo way dhammaatay haddii kale isagu xaq wuxuu le inuu yidhaahdo shilin ku siin maaye haddaa rabta isa soo celi haddaad soo celisa ma diidi kara laakiin ashaygu dar wuu didi karaa ayb alaabtii waad haysaa weeye wax kalena ma gaadhin suuro lama dhagayso falaw ialaca hadduu qofkii ogaada cala alcaybi caybki bacda talafi lmabiici mabiicdii oo dhimatay kadib tacayana alarshu qiimo gudkii iyo naqseeyo wixii dhinaa kabitaankiisa guditaankaa dandhowa abaa caymoobaye waayo waxaad celisaba ma haysid haddii aad ceebtii ogaato alaabtiina gacantaada ka baxday oo burburtay ama neefkii dhintay ceebtanna wuu lahaa xaq baa kaa maqan xaqaagii arshi baa dalban isna ma diidi kara waayo cayntii soo celinteedii gacantii ka baxday aw bacdu aw bacda zawaali lmulki ama mulkigaagii markuu zuulay kadib baad ogaatay anhu an mabiici mabiicdii bibaycin buu ku suulay aw ayrihi wax kaloo waad bixisay qof baad siisay ama waad iibisay kadib bay ceebtii soo baxday maxaa ku furan lam yakun lahu xaq uma laha alabu arshi qiimo gud inuu dalbado alaana hadda waktigaas milki kale gashay soo ma aha milkiga kalea laga wada sugayaa fain rajaca ilayhi hadduu kusoo noqdo wixii bacda daalika intaa kadib falahu raddu celin buu xaqu leeyahay haddaan cidiba kuugu soo noqonin oo sidii lagaa gata ay ku tagtana dee adigaba waxba kharashkaagama bixine ciddaa goortay soo calaaday soo celisaa alla arka aduu qabsan karti kuma dhadhegi kartid wain xadaa hadday soo dariso cinda almushtari kii iibsaday agtiisa caybun aakhar ceeb kale meel buu ka jabnaaya adna meel kaleu ka jabay ceeb horena waa kusoo baxday adna agtaada ceeb baa ku gaadhay waad kala ridateen ninkii iyo adigu milu an yaftada lbikra gabadh adoon ahayd oo uu gatay oo iran ahayd buu buu bikro jabiyey inay gabadhii bikro baad ka dhigtaay ceeb wey ceeb hore aad ku aragtay kasoo qaadoo gubashay ku kaaliday adna tan aada samaysay haye tii haddaad ku celi tiraahdo tan yaa qaadaya kharashkeeda tacayana alarshu dangudkii in wixii ceebtu ay keentay lagu dandhaba unbaa caynoobayso wamtanaca araddu inaad celisana waa mumtanic oo xaq uma lihid aduu qasab kuma lihid inaad celiso waxaadse xaq u leedahay in lagu dandhaba wixii isdhimay xaarad baa laga soo reebay taas fain baayicu hadduu ku raali noqda bilcayni hadduu yihahdo ceebtan kale gaadhay anaa ku qaadane iska soo celi waxaagana qaada hadduu ku yidhaahdo lam yakun uma sugna lilmushtari qofkii iibsaday alabularsh maynu dandhow baan rabaa kuma adkaysan karti soo ceebtan maaha anaa ku rabay soo celi waxaagii baan kuu celin anaa waxba kaa rabin qaad ku kasbanta inaad soo celiso haddii kale aad sidaa adnaa faramanaanta ku tagto fain kaana alcayb alxaadisu hadduu yahay laa yucrafu alcayb alqadiimu ceebtii hore midaan la garanayni ilaa bihi isaga maahan haddii ceebta hore aan la garan karin ceeb in loo yeelo maahan adigu inaad caybayso ood waxyeesho maahane maba garan kartid ceebtii hore tusaale ala yaabana maaa se udhece kartaa suurada ka kasri biiiki qarihii oo la dilaaciyo wy lbaydi ukuntii oo la jebiyo wy iyo nawihimaa ukuntani inay fuunto tahay iyo inay saxan tahay so inaad jebise ka ogaan mayse ukuntii ukaayo yaa jebise waa fuuntaba eber wey yaa jebiyo ceebtan keenay adiga ceebtiisii ma ogaan kartaa maya ilaa tan samaysa lama ogaan karo qarihii gudihii guduhu ka xunyo ceeb ka yahay de korka inta laga taataabanayo ma ogaan kartaa maya markaad dilaaciso baa gudihii la ogaan karaa soo maaha waa dilaacisay gudihii wax la taaban karaa malaa wax qurmay wey ama jiro wey maxaa la samaynaa ceeb adaa keenay ceebna wuu sii lahaa laakiin tiisii lama ogaan karo ilaa taada aada samayso lam yamnac iradda taas inuu celiyo u diidi mayso haddaad qadrulxaaja biqadri xaaja wey inta baahidu ay ahayd in yar baad ka jebin in yarna waad ka jeexi fain faidaa zaada hadduu ka badiyo calaa maa yumkinu lmacrifatu bihi intii in lagu garta ay suuragal ka ahayd ka badan baad jejebisay ama ka badan baad dilaacisay falaa radda ma celin karo qiimo bed qiimo kabun baa lagu siin wa shardu celinta waxaa shardi u ah an yakuuna cala alfawri deg deg inuu yahay markaad ceebta ogaatayba wixii inaad celintiisii abaabushood aada wey wayushhida uu marageliye fii ariiqihi inta uu sii socdana cadlayni laba caadil annahu fasaa caqdigii inuu fasakay oo ka noqdayna waa inuu raaligeliye hadda waxaa fududeeyey telefoonka inaad qaadato oo tilaabala heblow alaabtii beeci waa ka noqo ceeb baan ku arkay waan kuu keeni waan kuusoo wada isagii inaad ugeysiiso oo tiraahdo warnima maanta beeci baan ka noqday ceebtaasay yeelatay falow carafa alcayba buu gartay wahuwa yusalli isagoo salaad ku jira isagoo salaad ku jira buu ceebtii ogaaday inagoo da salaadda inagoo ku jirna ariga xaroonayana waan tirinaa ilmihi iyo baqash iyo xoolahana waan kala ilaalinaa <laughs> sooma salaada adoo ku jira baad ceebtii ogaatay siyaa badan bay ku dhici kartaa dadkii oo ka hadlay oo ceebtii la ogaaday bay kugu soo duuri kartaa hortaada wax maray baad arki kartaa ila aakhirihi aw yakulu ama raashin buu cunaya wuu qadeynaya wuu cashaynaya wuu qureecanaya raashin buu dul fadhiyaa aw yaqdii xaajatan xaajuu gudanayaayoo musqul iyo suuli buu ku jiraa aw laylan habeenibuu ogaaday falahu takiiru wuu dibdhigaa u banaan ilaa zawaali caaridi cudurdaarkan ilaa uu ka zuulay habeenkii inaad waaberiga la sogta waa la ogolyahay salaadaadana dhamayso xaaje gudashadaada soo dhamayso raashinkaagana iska dhamayso bishari tarki listicmaali walintifaaci laakiin waxaa shardi ah inaadan alaabtii siina isticmaalin kuna sii intifaacin ma sii isticmaali kartid kumana sii intifaaci karti ceeb baad ku aragtay gaadhigii intaadan celin iskaga soo danayso iskaga adeego iskaga shaqayso ma dhihi kartid fa in akhara hadduu dib dhigo mutamakinan isagoo suuragal u tahay inuu celiyu iska daahiyey saqata araddu walarshu dandhowna ma laha celinna xaqu ma laha xaqaagii cala alfawri ahaa adaa gudan waayey hal masalaynu ku kabiyayno caawa cashirka kusoo gabagabayn waxaan alaabtii ceeb yeelatay ceebta muddo kadib inaad ogaataa dhici karta waad soo celisay laakiin muddadan haysay waad ka faaiday gaari waad gadatay waad ku tagsiiraysay maalin kasta lacag buu kuu soo xaraynayay kadib baad ceeb ogaato inaad celiso aad rabtaa lacagtii yaa iska le addoon baad iibsatay waxoogay kadib baad ogaatay muddada inta ka horeysay waa kuu shaqaynaya joornaadku kuusoo xaraynay xoolaad ka samaysay xoolaha yaa iskale xoolahaas yaa iskale lacagtaas guri baad gadatay waad kiraysatay lacag baa kaa soo gelaysay ceeb baad ku ogaatay waraaqihiisa waxbaa isdaba marsan waad soo celisay waxaa ti war anigoo gurigaaga qabsa lacagtaydina ii socel gurigii intaad wax ka qaadanaysay wixii ka soo baxay yaa iskale xilligii nabiga dhacday qisadaasoo kale sala allahu alayh alih wasalam nin baa nin addoon ka iibsaday muddu la maqnaa maalinkii dambu isagoo wada keenay wuxuu nig ceebtaasaan ku arkay iga qabso wuxuu yihi waa yahay waad ku shaqaysatay lacagtiisiisi qir iyo qir baad kala istaagay nabigaana isula yimi sal l slam wuxuu rasuulka ilaahay ninkan alaabtaasu iga galay ceebtaasa yeelata waan usoo celiye rasuulka ilaahay intaasuu ku shaqaysanayo xoolo ka dhalinaye annaga xaygii baan rabaa nabigu waa soo afjaray wuxuu yihi alkharaaju bidamaani waxaa soo baxay ninkii damaanadiisii ay saarayd baa iskale bimacnaa muddadaa la kala maqnaa waxaan yuu ka dhiman lahaa dhibkiisusa yuu saarnaa gaariga yaa laga rabay inuu waardiyeeyo xoolaha ayaa laga rabay inay waardiyeeyaan hadduu gaadhigu burburi lahaa ama addoonkuba dhiman lahaa yuu ka dhiman lahaa ninkii gacanta ku haya iibsaday ilaa uu soo celiyay isagoo ka dhintaa ninkaasaa dheeftiisana iskale alkharaaju waxa uu soo saaray ee manfacada bidamaani bay raacsan tahay oo u dhigataa cidday damaaradiisa iyo khasaarihiisa qabay baa faaiidada qaba alurbu bilurbi wey faaiidadan waxaa leh qofkii ku khasaari lahaa waxana ku dhinto gaarigan haddayba tuugo xato miyuu ka dhacmi lahaa ninkii ibsaday soo maaha wuxuu soo saarayna isagaa iskale adoonkan hadduu dhintay yuu ka dhiman lahaa ninkii ibsaday buu ka dhiman lahaa ilaa uutusu soo celinin wuxuu soo saara isagaa iskale waa qaacidada alkharaaju bidamaaniyo alurmu bilurmi ay qaacida fiqiga culimadu ka dhigeen raxmat ullaahi caleyh halkaasa caawa ku dina subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk